alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaana waa kii sagaalaad ee ka mida ah kitaabkii alcaqiidat اlwaasitiya oo iska lahaa sheekh axmed ibn cabdixaliim ibn cabdisalaam ibnu teymiyat alxaraani raximah اllahu tacaala casharadii horeeto ayaa waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo waxaynu soo maray sifaad badan oo ilaahay uu leeyahay oo tilmaamihiisa ka mid ah aayaadka qur-aanka oon soo marnay sifaadka ay sheegeen maaqaxa baynu soo marray ka ayad ahaan ma aha laakiin tilmaamaha ay sheegeen oo aan soo marray oon kow iyo laba soo nidhi yaa ka warqaba intay ahaayeen man yujiib soddon iyo aya soddon iyo lix iyo soddon iyo saddex laba qaybood baan hayaa saddexaad soddon iyo afar waa qayb kale labaatan iyo saddex waa qayb kale malaashu isku kitaab ma dhegaysataan miyaa mise waxa weeye wa fowqa kulli dii cilmin caliim nin walba ilahay inbuu ka fahansiiyey waa saas weeye cashirka la qof ba ilahay in ka fahansiiya marka intaasu waa maraynaa yaa tirinaya oo intuu soo maro sifaada odhanahaya anugu sifaadkan haya intaas wyo tirsanahay haye in la sheega waa sahlantaa tirsi ahaanoo kow guud ahaan laga qabto laakiin ninka intuu sheegtay ama soddon iyo lix ama soddon iyo labo ama labaatan iyo maazaada tirsanayo odhanaya anugu intaasaan haya aan soo mar yaa waayo tirsiga guud unbaad haysataan miya haye sifatulcilmi kow sifatu alrisqi oo ilahay inuu rasaaq yahay labo xikmadda ilaahay inuu ilaah xakiim yahay waa saddex qudrada ilaahay afar sifatlyadayn shan waa lix toddobo udun miyayna soo mar ah. samciga ilaahay subxaana toddobo sideed sifat ruya sagaal sagaal baad maraysaa ma xumid waa fiican tahaye ku soco sifat lmaciya aye toban halkaa igu jooji baarak allah fiik halkaa toban baan ku hayaa yaa toban kale ku darhaya leanna wax toban ka yareeya ma lihidiina aye sifat اlgadb kow ru'ya miya ru'ya waa la sheega sifat اlgadb kow culuwi labo laba sifo sifat اlmaxaba saddex maa sha allah haye saddex baad maranaysa waa fiicanta haye toddobaa kuu dhiman ninkii dadka tujiyo yar laba inoo dhiman inta kusoo jeensta haye toddoba bas baa kuu dhiman sifatu lqadab baa sheegtay sifatu lculuwi sifatu lmaxaba sifatu nusuul miya taana anay afarkataan u malayna haye sifatu nusuul ku darso haye afar nasiibkaaga taas waa soo fakataar malayna aduu mid kalea sheegi rabti afartaasaa haysaa haye tobanka ayaa dhammaystiraya afar lix baa ka dhiman haye sifatu alaxadiya haye ilaahay inuu samad yahay waa la sheega culuwi istiwa sa saddex mashii'ada ilaahay afar waa la sheega quwa shan sifatu iraadaiyo mashiia isku meel a kusoo qaadan sifatu raxma maya sifaturaxma waa lix halkaa toban la qaybsaday baa ko sheega la sheegay maaqa sifaynu maraynaa labaatan haye raggii labaatanka wax dhaafiyey bal toban kalaan raba soddon iyo umaa zaadaan aye haye alridaa kow alxayaa sifatulxayaa labo alqayuum ay qayuumiyada ilaahay saddex sifatu nadar taasu dadkay ahde moogta ayagaa ilaahay fiirinaya marka waana la sheego sifatu ru'ya lagu sheega sifatu ru'ya ayaa lagu sheega ilahay aragtiisa in la arkahaya saddex baan maray labadoo haddaa isaga darti sifatu lkhabiir oo ilahay inuu khabiir yahay waa soo mara sax waxay la mid tahay laakiin sifatu lkhabiir aa soo maray khabiir khibradaas maxay la mid cilmigay lamida soo ma ayib haye sifat اlkalaam waa shan sifatu sifatu lihbaat sifa la yihahda ma jirto ah, qaacidooyin aan iska ay taas laakiin sifa aayaadka qur-aankaa sifaada sheeg sifa ilahay leeya sifatu lihbaat ma aha ya sifatu lfarax ilaahay inuu farxo lallahu ashaddu sax weye waa lix daxik ilaahay inuu qoslo waa lix toddoba sifatu rijli ya walqadam sax sowt ilaahay inuu leeyahay sifatu lcajab haya waa sax sifatul caf ilaahay inuu cafiyo sifatu sawdka la sheegaya maxaa ah ya sifatulkalaam bay ka mid tahay kalaamkan waxaan sheegnaa sawd iyo xuruuf iyo dhawaq iyo inuu leeyahay soo marka waa awsaaf uu kalaamkii leeyahay wey si fiican maaqaad halka waa fakata halkaa tirsi waa iloobe laakiin weli waxaa jira sifaadaan xasuusto waa sheegtay qud ya m hmm? sifatul quwa qayuum wala sheega cadli ilaahay cadaaladiisa xaggee lagu soo mara waaqsitu in allaha yuxibu yuxibu baan soo mara alxubu ah daxik waa la sheegay maasha allah sifatu daat baaba ka waxa weyaan wejiga ilaahay sifatu daat oo min sifati waxa weyaan sifat lwajhi min sifaati daat hmm? alkayd alkayd almakru alkhidaac soo maynaan soo marin laakiin sifaatka magacooda muxuu ah kayd iyo magar makri khidaac magac ka wada dhexeeya istihzaa magac ka wada dhexeeya dhan isu marinay baa jira culamadu isu dhan isu mariyeen oo ah markay acdaada ilaahay inay diinta iyo alle iyo rasuulka ay ummadda dhakraan isku dayaan inuu ilaaha egi la dabagediyo ayib haye sifaad kalaa jira maji ilaahay inuu imaanayo sifatulmaji maasha allah sax istiwa istiwa ma la sheega sifatu lqurbi oo dhowaanshaha ilaahay ah sha allah fariid haye sifatu lcayn haye waa soo mar sha allah fariid haye hmm? sifatu lafcaal sifaadkan aan soo marro o dhan baa qaarkoodna waxay yihiin sifaat lafcaal oo ilaahay afcaashiisa ku tusinahaya oo markuu rabo ilaahay uu samaynayo qadabka ka markuu rabo ilahay caroonaya cidduu rabona u caroonaya faraxda ka mida wuxuu rabo ku farxayaa dee wax wanaagsan marka la timaad ilahay wuu ku farxayaa waa wax ku xiran marka ilaahay asaga waa afcaashiisa ku xiran sifaatna waa sifaat mar walba ilaahay laazima alyadayn alwajhu waxa weeyaan iyo waxyaalaha la midka ah marka sifaatkaas badankooda aan soo marrayba sifaat lafcaal bay u badnaayeenba waa hagaag weli sifaat kalaa jira hmm? Hm? soo gudbiya sifatljalaala maxay ku soo mara tabaaraka smu rabbika diljalaali walikraam miya sifatljalaal aan kusoo mara marka sifa dhowr iyo toban aayadood aan kusoo sheegnay waxay ahay taasu tansiih ilahay xumaan laga nasahay ahayde sifatuljalaala sifad yaraha aan soo ma jirin laakiin aayaadkaa waa soo marray dhowr iyo toban aayadee soo ma xasuusataan oo ku soo marray inay ahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala in xumaan laga nasahay badankooda ka wada hadlayeen sifatu daatiya alcilmu maa sha allah waa soo mar sifat lcilmi sifat waa la sheega daxik waa la sheega hmm? hmm? riyaa ru'ya miya ru'ya waa soo mara waa la sheegaa iyadana haye maxaa kale iraada iyo mashyaa waa la sheega sifatu qubuul qubuul iska daaya stan soodma or hawshaa iska dhaaf qaafka la godahayo yaa qabuul sooma laakiin sifatu lqabuul ma aha sifo inay tahay maynaan soo mara ya maynaan soo marin haye raxmaan raxma waa la soo sheegay sifar raxma rid ridaba waa sheega alrijlu weeya ra-da la hoos dhigo alrijlu walqadam labadaba waa soo mara la sheega waa la sheegay hal meelaa ku soo mara ifa sifatlyadda waa lasoo haddaa la sheega hmm? maalahaasay ahaa intaan soo mar hmm? wax kaloo idiin dhiban ma jira alityaan walmaji waa isku mid anagii sheegnay qur-aankuna isku si buu u isticmaala qolyihii nebi muuse loo soo diro ree reer bani israa'iil waa inagii sheegnay uudiina min qabli an taatiyana wa min bacdi maa ji'tana sooma jeedaan u fiirsa labadii erayba ayagoo hal macno ula jeeda isticmaaleen ah, intaada noo imaan oo ityaar ay ku cabireen maji oo intaad noo timid ka gacdi ah marka almaji walityaan waa waa soo mar waana iska agdhow waana isku mid waxaa culimmada qaarkood xataa idola kala mid dhigaan annuzuul baabkaasay geliyaan laakiin waa waa sifo khaas oo si gooniy addi logu soo aroortay sifat lciza baarak llah fik xayoog soo mar subxaana rabbika rabilcizati somayna soo mar inuu ilaahay cizo leeyahy sifat lciza aye casiiz uu yahay culuw waa la soo sheegay alqah sax wey wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi marka fowqiyadu culuwiga ilaahay ah iyo qahrigii ilahay inuu qahaar yahay labadaa meesh waa ku cadda makr waa la sheega xikma soo sheegin waa la sheega hmm, xikma waa la sheega ya almawadda ya waa waa sax wey laakiin waa la socotay maxabaday la socotay soo maaha almawadda iyo almaxaba way wada socdeen baarka la fik waa soo Mhm. halahaasi dhaafila soo ma waa hagaag wax qawaacid ah oo aan soo maray oo sifaadka ku saabsan yaa xasuusta qaacidooyin sifaadka baabkoodu ay leeyihiin oo kuu koobaya aan wax ku soo sheegnay baabu sifaat baabul asmaa daatada ilaahay ya qaacidooyin usuul ah alqowlu fi sifaati kalqowli fidaatkalqowli fi daat waa sax sifaatka ilaahay waxa laga yidhaahdo waxay la mid yihiin wixii daatada ilaahay laga yidhaahdo oo qofkii ku yidhaahda ilaahay sidee wax u maqlaa ilaahay sidee wax u arkaa ilaahay sidee u nool yahay waxaa ka horraysa in la yidhaahdo ilaahay daata ma leeyahay haa daatada ilaahay miyaa taqaanaa maya mar haddaadan daatada ilaahay aqoon sida uu wax u maqlo ama wax u arko ama caliim u yahay ama u soo dego ama u imaanayo daatadaa unbay la midta waxaa daatada ka tirahdad iyadana ka odhanaysa ma la fahma marka alqowlu fi sifaati kalqowli fi daat waa isku mid waxaa daatada ka tiraahda hay qaacido laba alqowlu fii bacdi sifaati kalqowli fii bacdin oo macnaheedu yahay sifaadka ilaahay qaar ka wixii aad ka tirahdin unbaad kuwa kalena mari haddaad ilaahay qudro u awood xaggana aad ka nasahdooo tiri ilaahay qudradiisa iyo samcigiisa iyo xayaatadiisa iyo cilmigiisu ma shabahaan kuwa bani aadamka bani aadamku qudru leeyahay awood xayaatoo nololu leeyahay samci iyo basar buu leeyahay ilaahayna intaba waa leeyahay laakiin inta ilaah iyo kuwan isma shabahaan mid khaaliq iyo mid makhluuq bay kaliya soo saa maahayno mina soo marin marka haddaad ilaahay sifaadkiisii qaar ka mida iyo gobol ka mida ogolaatoo sugtay qaarka kalena meeshaa unbaad marinaysa sidii kuwa ad ula dhaqanto aad u leedahay ilaahay xayaatadiisa tan makhluuqa ma shabahdo ilaahay sifaadkii waxa weye cilmigiisu kuwa kale ma shabahdo ilaahay waxa weeye samcigiisa iyo qudradiisa iyo iraadadiisu kuwa kale ma shabahaan baad waxaad u leedahay nusuulka ilaahay iyo maciyada ilaahay iyo waxaweye yadda ilaahay iyo wejiga ilaahay qur-aanku alla u sheegay iyo rijligiiyo aan soo maray kulligood kuwa bani aadamka ee makhluuqana ma shabahaan khalaas aye maxaa kale sifa alibaat almufasal walnafyu lmujmal oo ibaatka ilaahay markii wax loo sugahayo waa la faahfaahiyaa dee waxaan hadda soo maran o waxay u badnaayeenba faahfaahin samiic caliim cilmi xikmad cizo nuzuul waxaw ityaan mji laakiin ilaahay markii wax laga anfinahayo waa la duuduubaa saas maayn laysa ka milihi shay-un intaasi ku egta waa duuduub waa nafyi markii ibaatkii yimid wahuwa samiic albasiir laakiin laba jeeroo waxaan soo marnay cagsi isku labadaas qaacidaas ku ah oo nafyiguna uu yahay mufasal faahfaahsan oo kala dhigdhigan ibaatkuna uu yahay mujmal laba meelood baan kusoo marnay qul huwa allaahu axad allaahu samad ibaat bay ahayd marka waa labadaasaa laga sheegay haddana waxaa la yidhi lam yelid walam yuulad walam lahu kufuwan axad saddex waxaa la sheegay nafyi oo weliba mufasal ah maxaa kale ya sax weeye tan labaadna maxay soo mar mid labaad baa jirto taalla qaacido ah oo tabtaasu martay oo nafyigu uu yahay mufasal ihbaatkuna mujmal yahay ma la haya baaraka allah fiik waa sax isku meel baa waa soo marayba allahu laa ilaha illa huwa ayu alxayu alqayuum laa taahuduhu sinatun walaa noom waa la faahfaahiyey marka waa inagii sheegnay lam yelid walam yuulad walam yakun lahu nafyigan mufasalkaahi wuxuu u noqonayaa axadiyada ilaahay oo ilaahay inuu keligii yahay ayay xoojinaysaa marka la leeyahay laa taahuduhu sinatun walaa noomna ilaahay subxaana wa tacaala qayuumiyadiisa ayay sii xoojinaysaa oo nafyigan asagao mufasalka ahi wuxuu ka hadlayaa waxa weeye waa shayga lasoo sheegay oo ibaatka ah ayuu xoojinaya ayib ayadana waa soo maray qaacidada noocaasa maxaa kaloo qaacidooyina hmm? kullu kullu mucailin mushabbah maxaa laga wadaa mushabbihun qofku markuu mucadilka horta waxa wey waa qofka sifaatka diida ilaahay samiic maaha samcaye maaha wax ma maqlo wax ma ogo qof kale qofkaasaa waxa loo yaqaanaa mucadil wuu diiday sifooyinkii tilmaamihii alle marka waxaa isweydiinaysaa cudurka ninkan ku dhacay muxuu yahu hawshaan ku kalifay kullu mucadilin mid kastoo sifooyinka ilaahay diida mushabihun uu ekaysiye muxuu u mid uu markii hore wuxuu tasawurto maskaxdiisa ku soo dhacday haddaan idhaahda ilaahay waxbuu maqlaa soo iga ekaan maysa maqalkii bani aadamka haddaan ilaahdo ilaahay waa xayi soo xayaatadii aadamaha iga ekaan mayso hadaan ilaahdo waa qayuum soo bani aadamkii qiyaamkooda iyo quyuum iga ekaan iga ekaan waxyaalahaasuu tasawuranaya si marka cuurka asaga haya isaga daaweeyo buu cuur kale ku daaweynhaya waa xanuunsan yahay xanuun kale isku sii daaweynaya marka ninbaa wuxuu yidhi waman yuziilu lmunkara biankara ka qaasila xaydin bibowlin aqbara ninkii yidhaahda xumaatan zuulinahayaa wax ka sii daran ku zuuliya gabar tiri dhiig caadaan ka qubaysanahayaayo kaadi wasakhle kaga qubaystay la midta miyay ku daahir noqonaysaa waa maya qofkii yidhi ilaahay makhluuqiisaan ka huf waxa weeyaan tasawurka noocaanaan ilaalinahayaa laakiin ilaahay makhluuqiisa u ekaysiiyey soo mushkilo ma markii hore waxaa la rabay inaad tiraahdid ilaahay makhluuqiisa meel lawa ma eka sifooyinkan la sheegay oo laleeyahay xayaatu ilaahay leeyahay iyo xayaatada bani aadamka ishtiraaga lafdigana ma aha inay macnaha wada wadaagayaan ma aha marka meel buu ka guuray asaga xanuun hayay ee xanuun kaluna u guuray xanuun kale marka kullu mucailin mid kasta oo sifaatka ilahay diida mushabihun ilaahay makhluuqa mid okeysiyo wey markii ekaysiintaas ay ku timid ayuu marka nafyi la yimi maxaa kaloon soo maro qawaacida aye weli waxbaa dhiman baan malayna sifaadka ilaahay marka laga hadlahayo ihbaatkooda waxyaalahan soo sheegnay baa jira ihbaatun wax ka bilaabanayaa jiraan tilmaamay ihbaatun bilaa bilaa tashbiih sama waa sugaynaa ilaahay sifaadkiisa makhluuqana u ekaysiinayna bilaa tashbiih wey kow wa tansiihun bilaa tactiil waana hufaynaayo waxaan leenahay ilaahay makhluuqiisa meella ugama eka xumaato dhan baan ka hufaynaa markaynu ilaahay ka hufayno xumaatooyinkana ka dhalan maysa arrinkaasi sifooyinka ilaahay uu lahaa inaan diidno oo dadka qaar baa waxay odhanayaan ilaahay baan nasahaynaa xumaataan ka nasahaynaa markaasuu arrinkii inta la qalloocdo ayagoo niyadoodu ay samayd ay waxay samayn sifaad ilaahay uu lahaa inay diidaan oo meesha ka saaraan ama ay diidaan ama ay macno aysan qaadi karin waxa weeyaan ee ku camcamiyaan ayib ayadana waa soo mar jasakumula khayr waa qaacidooyinkaa dib noqdo casharkana ha muraajaceeyo casharka wadaad baa wuxuu odhan jiray kitaabku kitaabka la akhriya inkaar buu leeyahy inkaartiisu marra ka timaada marra arday ka timaada buu jiray hadduu shiikhu shiikh googoyn badan noqdo inkaarta sheekhaa ku dhacaysa buy isagiibaa waxaa la meel daran in loo warjeefo ardadu arday aan ah, cashirka ku ceshan oo kitaabkooda muraajacaysanoo masaajidka marka lasoo garo waaga hore waxaad arki jirta xeertoo lababa meel fadhido ku ceshanayso shinni aad madiso masaajidku guux ka wada yeerahayo xagga kooxo fadhida waaga hore saas hawshu jirtay marka xerto haddaysan sidaa samaynin oo casharka intay dhegaystaan iska kacaano hadhow iska soo fariistaanoo kitaabka aan la muraajacaynoo la isku xirnaynoo la iska warqabinoo kitaabka inkaartisaa ku dhacay suu jira ayagana wax ma fahmaan buu jira marka bal inkaartaan ka wada cararno kitaabkaan si ugu fiicnaana labadeenna qolaba ayib waxaa inoo soo dembeeyey darsigii inoogu dembeeyey inuu sheikhu yidhi fahum wasatun fii baabi sifaati illaahi bayna ahli tactiili aljahmiyati wa ahli tamhiili almushabihati wahum wasatun fii baabi afcaali illaahi bayna aljabriyati walqadariyati wahayrihim wa fii baabi waciid illaahi bayna almurji'ati walwaciidiyati min alqadariyati wahayrihim wa fii baabi asmaa'i aliimaani waaddiin bayna alxaruuriyati waalmuctasilati wa bayna almurji'ati waljahmiyati wa fii asxaabi rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama bayna alraafidati waalkhawaarij wuxuu halkaa tilmaamay musanifku ahlu sunnuhu inay yihiin dad dhexdhexaad ah oo cadaalad ah cadaaladii baa marka waxay keentay axkaamtii shareecada anwaacdeedii kala duwanayd inay siday ahayd u qaataan shan qolo oo baabu asmaa-ilaahi iyo sifaadka iyo diinta ku waxa weeyaan simbiraxatay shantaa qolo dhexdooday ahlu sunnuhu joogaan shiikhu suu u tiriyey fiiri sifaadka ilaahay oo al asmaa wa oo kitaabkuba uu ka hadlaya marka la marayo ahlu sunnuhu laba qolay dhexda uga jiraan oysan midna ahayn ahlu tacdiil aljahmiya jahmiyadu ilaahay sifaadkiisaba diidanba wax allaala wuxuu ilaahay sifaad leeyaho o dhan gaashaankay u daruurayaan ma jiray leeyihi ayib ahlujahmiyadu waxay dhaleen waaga horeeto asmaadiyo sifaad midna maysan ogolayn laakiin muctasila ka dhalatay oo asmaadii sugaysa laakiin bilaa macna waxay leeyihiin allah waa waxa waa caliim laakiin bilaa cilmi weeye samiic weeye oo waa samiic laakiin bilaa samci waxaan jirin bay marka muctasiladu la yimaadeen jahmiyadaana xanuunkaa ku riday qolyaha marka ahlu tacdiil aljahmiya oo sifaadka ilaahay diiday ahlu sunna ma ahane sifaadka ilahay way sugayaan kow wa ahli tamhiili lmushabihati kuwa mushabihadaha ah ilaahay makhluuqiisa u ekaysiiyana kuwaasna maaha ahlu sunno waa qaacidada haddeer aan sheegayno ihbaatun bilaa waxa weeyaan taciil wa tansiihun bilaa tashbiih soo garamaysaan qaacidadaasi ku taagan yihin qolyana waa diideen sifaatka ilaahay jahmiyadu ay hogaaminayso qolyana waxay yidhahdeen waa sugaynaa sifaatkan laakiin ilaahay iyo annagu waa isku mid baan yaanhay leeyihi waa gaaloobeen marka kuwaas waa meesha culimmadu ohan jira man shabaha allah bikhalqihi faqad kafar qofkii ilaahay makhluuqiisa u wakaysiiyo oo yidhahda sidaan wax u maqlo ilaahay waxu maqlaa oo cilmigaan leeyahay buu ilaahay leeyaha oo wax weya gacantaan leeyaho ilahay qofkii sidaa ilahay makhluuqiisa ugu shabaha ku gaaloobaya ayib qolyaha marka baabu sifaati labadaa qolay dhexdhexaad ka yihiin maaqa qolo halkaa la sheega ayaga marka laga reebo ahlu tacdiil aljahmiya kow iyo ahlu tamhiil almushabiha soo laba qolo marka la yidhaahdo wahum wasatun fi baabi afcaali illaahi bayna aljabriyati walqadariyati wahayrihim afcaasha ilaahay uu samaynayo markii la yidhaahdo labadan qolay udhexeeyaan aljabriya walqadar jabriyadu waxa weeye waa niman aaminsan waataan tilmaamaynayo aadamuhu wax khiyaara ma leh waa khasban yaha wax allaala waxaad samaynaysaana waa ku khasban taha sidaa awgeed ilaahay inuu ku cadaaba waa kaa gardaran yahay kuleeyihi warsee ilahay uga gardaran yahay qofkii mutaystu ilahay cadaabay hadda qofuu asagu meel ka tuuray oo ku liklikeyy oo ku khasbay buu inuu ku cadaabi leeyahy ilahay bay daalacu marka marka addoommadu waa majbuuruun waxay samaynayaan ka zinaysanahaya qof la tuuray buu la mid yahay meel ku dhacay oo dabaq laga soo tuuray suusankaasi khiyaar u lahayn kana zinada iskama celin kara yirahdeen halkaasay mareen marka khalaas haddii marka intaad dhagax ku dhufatay aad tidhaahdeen waxa weeye bes waa la isoo tuuro iskama kaa celin karo waa khasbana ma uu yeelahayo magtayda isii xabsi uu kugeeyo bangaani uu kugu xiro iyo bilaabahay war waa khasbanahay soo adig waa dadku waa khasban yihin waa majbuuruun idaah wax allaala waxaan kuu dhuftay xataa cabad haddii dhufto addoon khasban baa faraha iqad haddaa tiraa ma uu yeelay laakiin addoommadu wuxuu leey wax allaala waxa macaasiyo ay samaynayaan waa ku khasban yihi waxa daacahi samaynayan waa ku khasban yihin jabriya marka waa nimankaas qolyahaas iyo qolyo loo yaqaano qadariya oo ilaahay qadarkiisaba diidanba wax allaala waxay adoomadu samaynayaan ayaga abuuray ilaahna shuqul kumana heleyi wax ilaahay uu abuuro addoommada falkooda laga mid qofka qof dilaya asagaa samaystay asaga waxaan abuurtay ficilkaan asagaa samaystay wax allaala waxay afcaalulcibaad oo addoommadu ay samaynayaan ilahay shuqul kumala heleyi ayagaa u madax bannaan labadaa qolay ahlu sunnuhu udhexeeyaan oo waxay leeyihiin addoonku ma khasbana khiyaar buu leeyihi khiyaar oo kan macaasi samaynaya ka dacaa ka daaca samaynayaba khiyaar bay marka qolyahaas jabriyaddii halkaasi kaga tageen qolyahale waxa addoommadu ay samaynayaan ilaahay waxba kama awoodo qadiir ma ahanna de waxa meesha waxay leeyihiin ilaahay wax walba waa awooda waxaan addoommadu ay samaynayaanna asbaab buu u sameeyey laakiin ilaahay subxana watacaala horey buu u qadaray lakiin waa waxay awooddeeda ayaguna falka addoommaduna ilaahay subxana watacala mashiadiisii hoos imaanaysa marka labadaa qoro aljabriya oo qaba addoommadu waa khasban iyo qadariyoo le addoommadu waxa weeye waxooda ayagaa u madax bannaan labadaa qolay udhexeeyaan waa markii la yidhaahdo xagga waxa weeye afcaal afcaalullahi ilahay wuxuu sameeyo markii loo yimaado maaqo qolo weeye aljabriya alqadariya kuwii hore ku dar maaqay isku noqdeen waxaad ku dartaa wa fii baabi waciid illaahi waciidka ilaahay marka loo yimaado hanjabaadda ilaahay uu dadka cusaada aho ilaahay caasiyo u hanjabayo marka loo yimaado ahlu sunnuhu waxay u dhexeeyaan bayna almurji'ati walwaciidiyati alxamdulilah bayna almurji'ati walwaciidiyati min alqadariyati wahayrihim niman murji'a loo yaqaano murji'a waxaa weeye waa ismi faacil irjaagana waxa lahaha ta'khiir iyo dibdhigka ah. murjowna soo qur-aanka ku marka irjaa waa dibdhigid maxaa laga wadaa waxay leeyihiin qolyaha murji'adaahi qofku si kastau macaasi u sameeyo waa ahlul iimaan iimaankiisuna ma nusqaamo macaasida uu samaynayaa iimaankiisa ma nusqaaminayso sida kufriga qofka gaalka ahi daaca hadduu sameeyo aysan daacadu waxba ugu taraynin baa mu'minkuna hadduu macaasi sameeyo aan dembi wax uga dhimin bay yidhaahdeen hadduu zinaysto oo khamrada cabo oo beenta sheego oo dadka caayo oo dhibaato sameeyo marba hadduu mumin yahay jannadu hore ka gelyaabya oo waxaanu macaasiya waa maxay macaasidan waxaa ka tanbadan ba qofkan iimaankiisa khalaas marka iimaankaa ku jira ayaa wuxuu gaashaanka u daruurahaya meesha ka qaadaya wax allaala wuxuu sameeyey qofkaanu macaasi ah o marka waa qolyo sidaasaho dee dadkiibay macaasidu u fuudeeyeenba qolyana waxa weeye waa qolyo waciidiye loo yaqaano oo qadariyada ka tirsanoo waxay leeyihiin dee waxaa isla soo gelaya qolyahan waciidiyada muctasiladii iyo khawaarijtii qofkuba mar haduu dembi weyn galo dembigiina uu ku dhinto waa ahlu naar adduunkana waa gaal khawaarijta agtooda muctasiladuna waxay leeyihiin gaalna maaha muslimna maaha laakiin hadduu dhinto cadaabka ku waaraya labadaa qolo oo qofkii muslimka ahaa qolyana ay yidhaahdeen wax allaala wuxuu sameeyaa wax kala tegi mayso qolyana ay yidhaahdeen wax allaala wixii dembi weyn oo uu galo ku dhinto su ka toobadkeen cadaabbu ugu waaraya diintu kaga baxayaa labadaa qolay udhexeeyaan waxay leeyihiin qofka mu'minka ahi hadduu macaasi sameeyo oo dembi uu galo dembiguna uusan gaalnimo gaarsiisnayn iimaankiisa dembigaasu nuqsaanbuu ku keenay been baad sheegtay waxa weeyaan khalad baad gashay salaad baad ka tagtay soom baad kasuga tagtay qur-aanka ilahay baad ka hijrootay dunuubtan aad gashay waxay nuqsaan u keenaysaa iimaankaaga iimaanku waxuu ku nusqamaa waa macaasida ahlusunna taasay qabaan ko marka nimankii murjiada ahayoo qabay iimaanku waa waa waa waxba kaa nusqaami mahayaan ahlusunna halkaa waa kaga duwa iimaanku waa nusqaama adoo mumina oo muslima iimaankaagu nusqaamaya qolyihii yidhi hadduu khalad weyn qofku galo diintu ka baxayaana ahlusunna xaggii ka xigaana waxay leeyihiin marbaa khaladkiisu hadduusan gaalnimo gaarsiisnayn haduu zinaysto haduu khamro cabo haduu dad haduu hadduu hadduu waxa weeyaan soonkii ka soo afuro ousan wixii xalaashan waa muslim caasi ah mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa iyo doonitaanka ilaahayo ilaahay hadduu doonana waa cafinaya wayacfu weliba can kaiir hadduu rabana intuu cadaabo oo cadaabka soo mariyuu kabacdi jannada ku dambaysiinaya labadaa qolay udhexeeyaan marka alwaciidiyatu min alqadariyati dee waa nimankaas muctasilada iyo khawaarijta iy ayib wa fii baabi asmaai diin aliimaani waddiin marka laga hadlahayo asmaada diinta waa axkaamta qofka la siinayo faasiq mu'min kaafir iyo waxyaala la midkaa iyo diintii qofka marka laga hadlayo bayna alxaruuriyati waalmuctasilati xaruuriyo waa nimanka khawaarijti ah xuuraha waxa weeye waa magaalo ciraaq ku taallo ay ka soo baxeen markii horeeto isku aruursadeen cali ay kula dagaalamayeen iyo muctasiladoo niman waasil ibnu cataal yidhahda kasoo waxa weyaan uu sheekh u ahaa labadaa qolay udhexeeyaan labada qolo ayay udhexeeyaan oo xaruuryada de qofkii dembi weyn gala waa gaal diintu ka baxaya o muctasilada qofka ka warrama hadii la yidhaahdo gaal ma odhan inay laakiin waxay isku waafaqsan yihiin iyo khawaarij hadduu dhinto inuusan janno gelaynin adduunkan magac la siinaya marka waxba macno weyn soo kordnay lama arko marba hadduu qofkii dembiga weynaa ku dhintay cadaab ku waarayo jannana uusan gelaynin muctasilo iyo khawaarijna isku waafaqsan adduunkan magaceedsiina khawaarijtu waa ku dhiiradeen waa gaal bay yidhaah hadduu zinaysta waa gaal hadduu been sheega waa gaal haduu khamro cadba waa gaal halka waa gaal waa gaal bay qabtay aakharana waa gaal naarta galay kuwaana lakin waxay maya muslin ma aha munaafiq ma aha gaal ma aha wax uu yahay lama yaqaan hadduu dhinta ka warran wuxuu yahay markaasaa la yaqaana waa gaal naarta ku waarahaya leeyihi labadaa qole ay mu'miniintu udhexeeyaan oo waxay leeyihiin ma aha arrinku ahlu sunnuhu udhexeeyaan ayib bayna alxaruuriyati waalmuctasilati oo dhan ah labadaa qolo waa wada waxayna dhan ka wada yihiin oo ka wada socdaan labadaa qolo inuu qofkaasu naarta ku waarayo intaa bes hal hal jiha wey labadaa qolo waxay dhan ka wada yihiin inuu naarta ku waaraya hadduu dhinto laakiin adduunka magacyo la siinaya way ku kala duwan yihin hal jihay isla socdaan marka qofkan waxa weeyaan magac uu aakhara qaadanayo iyo wa bayna almurji'ati waljahmiyati murjiadii aan soo maray murjiadii aan maray iyo jahmiyadii labadaa qolo oo hal dhinac isla ah hal dhinac bay isla yihiin almurjia waljahmiya alxaruuriya walmuctasilana dhan bay isla yihiin oo murjiadii iyo jahmiyadii iyo dee iimaankii qofka marka la fiiriyo waa iska tasdiiq iyo la yidhaahdo iyo qolyahanoo iimaankii aan sidaa u fiirinaynin isku mid noqon maayaan marka almuctasila walkhawaarij qofkaani adduunkana khawaarijta waa ka gaal agtooda aakharana naartu ku waaraya muctasiladii iyo khawaarijta wada socota murjiaduna wa inagii sheegnay qofku si kastoo macaasi u sameeyo cisyaankan mar hadduuba mumin yahay iimaankiisi waxba u dhihi jahmiyaduna iimaanka dee waxay u yaqaanaanbaba waa tasdiiq meel kale wax ka fiirinayaan marka dhankaa marka laga fiiriya labadaa qole ay udhexeeyaan ahlu sunnuhu marka qofkii muslimka ahaa ee dembaabay waa muslim iimaankiisu nusqaamayo haddana daa'irada islaamka ka saari mayno laakiin iimaankiisi baa nusqaamay asxaabta nebiga marka loo yimaado laba qolay u udhexeeyaan raafido iyo khawaarij raafidadu asxaabta badankooda way caayaan qaarna wayba gaalaysiiyaanba qaarna way caayaan oo waxay aaminsan yihiin inay yihiin muslimiin dambi weyn galay oo faasiqiin ah oo diinxumo ku dhacday waa saxabada nebiga waxay saa dhaqmayaan marka qaarkaas saas ka aaminsan yihiin gobol ka ah saxaabadana wayba gaalaysiiyaanba khawaarijtuna dee saxaabadii nebiga dadkii la dagaalamo cali iyo mucaawiye la dagaalamo diinta ka saaray ayagayba ahaayeenba diinka saarkooda cali wax kala tegi mahaye diinta cali ka saareen sideedaba halogow qof muslima haddaad tahay hadduu qof inta quluwi kugu sameeyo ku yidhahdo hebel waa gaal xukumkaa uu ku saaray diinta kaa saari maayo adugu muslim ma tahay imaamkaaga ma ku fiican tahay diintaada hebel baa gaal i wax ay kaala tagaysa lama muslim baata khalaas hebel baa gaali yidhi hebel baa xukumaday hebel baa waxaa igu xukumay kulli ictibaar male mar hadduusan dawaabidii sharciga ahayd marin labadaa qolo ayay ahlu sunnuhu udhexeeyaanoo saxaabada nebiga waxa weya kuma xadgudbaan shiicada qaar ka oo kale raafidada cali bni abi aalib xad ilaahnimay gaarsiin waxay waaba ilaah waaba ilaah la caabuda ayay yidhaahde bukhaari baa waxaa ku qoran inuu maaro u waayo yidhi war ilaahi maahiye ilaahay addoonkiisiibaana may dad buu u wuxuu yidhi ha la waaniyo nag waa laga fujin waayo god buu inta shida qodaybu wuxuu yidhi hala gubo haddaabaan sii ogaana yidhahda ilaah fiican ilaah ilaahay dhabtaa inaa tahay haddayba noo caddaataale sababtoo ah qof wax cadaabi karo wax baabiinaya haddaa aragto waaba ilahay bay yidhahdeen nag bukhaari ku qoranta cabdullahi bn cabaas markuu maqlo wuxu yidhi anigu kuwaas waan layn lahaabi laakiin ma gubeenoo dab kuma shideenbu marka cali bay waxay ka aamineen ilaahay qaarkood waxay le onkadka halkaa ka yarya roobku markuu daahayo waa cali bay leeyihi marka qaarkood ilaahay ilaahay bay ka dhigeen cali halkaasay taageen shiicadii raafidada intay ku xadgudbeen qaarna qofkii ilaaha kuwaasoo ay ka dhigtay minha waa gaal soo kristaan iyo mid arki jira yuhuudo qolyana ay leeyihiin nebi ciise waa ilaah qolka kuwa yuhuuddana ay leeyihiin waa garac soo uma kala dheera raafidadii cali bay kuwana waxay leeyihiin waaba gaalba muslimba ma ah labadaa qole u dhexeeyaanoo waxay leeyihiin cali waa muslim saxaabi ah xididkii nebiga ah nebigeena adeerkiisa saxaabi wanaagsan ah ahlu janno ah ee radiallaahu canhu way u taraxumayaan raalli ahaansha ilahay weydiinayaan ahlusunnuhu waa hagaag xaggana in la caabudo oo xuquuqdii ilaahay la siiyo ma mudna waa qof bani aadama caadi ah halkaasay taagin ahlusunnuhu wax ka dhexdhexaadsan oo ka gobanimo badan oo ka cadaalad badan ahlusunnuhu ma jiraan ayib faslun waqad dakhala waxaa galay oo soo galay fii maa shaygii dakarnaahu aan soo sheegnay min aliimaani iimaan xaaluu ka mid yahay billaahi ilaahi la rumeeye min aliimaani rumayn xaaluu ka mid yahay billaahi ilaahi la rumeeye waxaa soo gelaya aliimaanu rumayn bimaa shaygii la rumeeyo akhbara uu ka warramay allaahu alle bihi shaygaas fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisana uu kaga waramay oo wa tawaatara israacay can rasuulilaahi rasuulka alle xaggiisana ka tawaaturay oo axaadiid badan ay ku soo aroortay oo wa ajmaca ay ku midoobeen calayhi dushiisa salafulummati ummadda islaamka dadkeedii hore ahlu khayrka ahaa oo waa maxay oo min annahu alle asagu subxaanahu nasahnaaye xumaan iyo ceebba ka hofnaaye fowqa samaawaatihi cirarkiisa dushooda inuu ahaaday ah calaa carshihi carshigiisa inuu ka sarreeya ah oo dushi ahaaday baa-inun mid ka baxsan uu yahay calaa khalqihi khalqigiisaoo ka sarreeya wa huwa alle subxaanahu nasahnaaye macahum la jirankooda weeye aynamaa meel aynamaa meel allaala meeshii kaano ay ahaadaan yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa waxa hum ayagu caamiluuna kuwa samaynaya ay yihiin kamaa sidii jamaca uu u kulmiyey bayna daalika arrinkaa dhexdiisa fii qowlihi hadalkiisa huwa alle alladii allihii weeye khalaqa uumay asamaawaati cirarka iyo arda dhulalka fii sittati ayaamin maalmo lixa dhexdoodna ku abuuray uma stawaa ilaahay wuxuu ka sarmaray cala alcarshi carshiga ayuu ka maray yaclamu ilaahay wuxuu og yahay maa waxa yeliju galaya fil ardi dhulka dhexdiisa meydkii dhintoo lagu aasay dhibicda iyo roobka daahaya iyo waxyaalaha la midka ah iyo wamaa waxa yakhruju kasoo baxaya minhaa arlada xaggeedaoo dee waxaa ka soo baxaya naqii iyo wixii lagu aasay iyo waxyaalahaas o waa ka soo baxayaan iyo wamaa waxaa yanzilu ka soo degaya min asamaai xagga sare sida roobkii iyo waxyigii iyo malaa'igtii iyo iyo wamaa waxaa yacruju koraya fiihaa samada dhexdeeda sida malaa'igtu korbay aadaa markay dhulkaan ka tegayso oo kaleeto camalka wanaagsan korbaa ilaahay u qaadaa subxaanah naftii markay baxdo korbaa loo qaadayaa ama ha soo celiya ama la soo celina wa huwa alle macakum la jirankiina weeye aynamaa meel allaala meeshii kuntum aad ahaataanba wallaahu allana bimaa waxa tacmaluuna aada samaynaysaan basiirun alle u jeeday og weeyaan halkan musanifku wuxuu ku sheegay masaa'il aan inagu cusbayn oo aayaadkeeda iyo adiladeeda aan soo qaadanay oo maxay tahay wuxuu inoo sheegay ilaahay fowqiyadiisii inuu sarreeyo kow calaa carshihi uu ka sarreeyo labo baa-inun calaa khalqihi uu ka baxsan yahay bani aadamkiisu uusan ku dhex jirin saddex ayadoo uu sidaa u sarreeyo ayuu hadana la jirankeenna yahay cilmi ahaan mana isdiidayso fawqa carshihi caalin calaa khalqihi baa min khalqihi asagoo ka dhex baxsan makhluuqa ayuu hadana makhluuqii la jirankooda yaho cilmi ahaan iyo ogaal ahaan sidaa ogeed u fiirso wa huwa subxaanahu macahum maciyada ilahi buu ka hadlaa aynamaa kaanuu wayaclamu maa hum caamiluuna waxay samaynayaanna wuu ogyi ah, waxay samaynayaanna wuu ogyahay yaclamu maa hum caamiluuna waxay samaynayaanna wuu ogyahay marka marka la leeyahay ilaahay baa la jiran kaaga ah dee maciyada ilahi waa inagii soo qadanoo midna waa mid caam oo makhluuq oo dhan ilaahay la jirankooda ah ogaal ahaan midna waa maciyo khaas oo xifdin iyo dhowrid iyo ilaalin iyo daryeelid ah marka labadaba waa soo maray ilaahay marka wuxuu ku kulmiyey uma istawaa cala alcarshi ilahay carshigaasoo kama sarreeyo taa marka wuxuu sheegay ilaahay sarrayntiisa aayadda haddana wuxuu sheegay aakhirkeeda wahuwa macakum see la isu jamcinayaa marka loo jamcinayaa wuu sarreeyaa iyo maciina weeye daata ahaan ilaahay wuu u sarreeya culuwi ilah waa inagii soo maray culuwu daat iyo culuwu lqahri iyo culuwu sharaf intaba soomaynaa soo marin ilaahay intaba waa u sarreeya maciyada makhluuq oo laga hadlayana waa maciyo cilmi ah hadday caam tahay hadday khaas tahayna maciyada cilmigaa waxaa weheliya iyo ilaahay makhluuq la jirankooda inuu yahay inuu xifdinayo inuu ilaalinayo inuu dhowrayo waa kaasa walaysa ma ahaan buyu sheekhu macnaa qowlihi ilaahay hadalkiisa macnaheedu wa huwa macakum la yidhi annahu alle mukhtalitun mid ku dhex darsan inuu yahay bilkhalqi khalqiga si ha u faahin buu ku yidhi wa huwa macakum soo ayadda ma sheegin wa huwa macakum macnaheedu ma aha buu yidhi ilaahay makhluuqa inuu ku dhex darsan yahay oo ku malaasan yahay waa khalad biyo fahamkaasu fa inna haadaa arrinkan oo ah inaad maciyada ilaahay u daliishatid inuu ilaahay makhluuqa ku dhex qasan yahay laa tuujibuhu laa tuwajihuhu ma ma keenayso alluqatu luqada carabiga ah wax luqada carabigu ay keensanaysa ma ah balilqamaru dayixu aayatun aayad weeye oo min aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa ka mid ah min asqari makhluuqaatihi ilaahay intuu abuuray kuwa ugu yaryar buuna ka mid yahay dayuxu wa huwa asaguna dayuxu mowduucun mid la dhigoo la dejiyo weeye fi samaa'i cirka dhexdiisa wa huwa asagoo sidaasa dayixii macal musaafiri qofka la jiranka oo socda la jirankiisa weeye iyo wakayril musaafiri kii aan musaafirka ahaynba aynamaa kaana meel kastau ahaadaba tusaale yar dayaxa afariyo tobnaada caawa nairobi haddaad ka baxdid maqhrabkiina aad aqaajisi soomaaliyana aad u baxdid laba-iyo tobanka caawa aad sii guuraynaysid nairobidii aad ka tagtay iyo meesha waagu kugu baryaya inta ka dhex leh soo dayaxi intaa kuma ma jiraya haddaan daruuriya wax qarin macnaheedu marka dayaxi intaa maadaamad u jeeday asaguna intaa uu kor kaa xigo arkaysay ma waxa weeye adiga dayaxi baa isku qasan ma ah saasuu rabaa sheekhu inuu hawshkuu tawjiya ma aha arrinkaas saas ma aha marka haddii dayixiiyo makhluuqa ilaahay kuwa ugu yaryara ka mid ahaaba caawo dhan adoo soconahaya lagu leeyahay maca la jirankaagu yaha xaggana adiya dayixiidaan isku malaasnayn dee ilaahina subxaana wa tacaala maciinu yaho la jirankiinu yaha makhluuquu ku dhex jiraana macnaheedu ma ah waa cilmi iyo xifdi iyo awood iyo waxa weeyaan iyo ilaalin wey waxa laga hadlay maciyada ilaahay wa huwa alle subxaanahu xumaan ka hufnaaye fowqa carshihi carshiga dushii ayuu ahaaday raqiibun mid ilaalinaya weeye calaa khalqihi makhluuqiisa dushooda muhayminun mid ku markhaati furaya weeye calayhim dushooda muطalicun mid daalacanaya weeye calayhim dushooda ilaa gayri daalika intaa waxaan ahaynoo min macaanii rubuubiyatihi rabbinimadiisa macaanideeda ka mid ah ayaana lagu fasirayaa wa kullu haadaa kan dhammaantii alkalaami ee kalaamka ah alladii kaasoo dakara uu sheegay ahu asaga allaahu alle oo ah min annahu asagu alle fowqa alcarshi carshiga dushiisa inuu ahaaday kow iyo wa annahu asagu macanaa la jirankeenna inuu yahay soo laba eray maaha makhluuquu ka sarreeyaa iyo ilaahay la jirankeennu yahay labadaba allah sheegay wuxuu leeyahay xaqun dhab weeyaan labadaba waa sax calaa xaqiiqatihi weliba xaqiiqa ahaantiisii iskiisuu dhab u yaha xaqiiq ahaan buu una sarreeyaa makhluuqana la jirankooda u yahay iskana hor imaan maayaan sababtoo ah waxaa maskaxda dadka qaar ka mid oo ay suuraysanayso aad leedahay hadduu sarreeyo see aniga la jirankayga u noqon karaa miyuu soo tegey oo hadduu soo tegay xaggasoo kama soo teganoo xaggu cidlo ma aha waxyaalaha noocaasa maxaaba ku geliyeyba adiga ma kugu fila inaad tidhahda ilaahay makhluuqiisa waa ka sarreeya qur-aankaana sheegay ilaahay makhluuqiisa la jirankooduu yahay oo wuu ka warqabaa oo wuu ku dhow yahay tayna inagu naqaanoo suuraysanaynan ma ah waa hagaag laa yaxtaaju uma baahna ereygaasi ilaa taxriifin leexin macnihiisa la leexiyo walaakin yusaanu waa laga ilaalinayaa waa naskii sharciga ahaa canidunuuni malayaasha alkaadibati ee beenta ah male iyo mala awaal iyo khiyaali iyo waxaan jirin oo been ah oo sal iyo lahayn inaad ilaahay subxaana wa tacaala ka tasawuratid nusuusta sharciga waa laga ilaalinaya wadaalika arrinkaasuna milu an yudanna waa in loo maleeyo oo kaleeto dadka qaar ay u maleeyaan anna daahira qowlihi ilaahay hadalkiisa sida ka muuqata fi samaa'i la sheegay ama amintu man fi samaai soomaynaa soo marin dadkii qaar baa waxay ka fahmeen anna samaa'a cirku tudiluhu ilaahay inay haraynayso oo cirku ay ka sarraysa ilaahay aw tuqiluhu ama ayadu ay sido waana khalad waa khalad fahamka noocaasi faham jira ma ah ilaahay cirka ka hooseeya oo cirkaa harinaya ama ilaahay cirkuu ku dhex jira labaduba waa khala sheekhuna labadaasuu ka dagaalamaya u leey labadaasoo ma jiraan iska ilaaliyo u fiirso sidee baad arrinkaas isugu jirin wuxuu wa haadaa arrinkaas oo inaad tirahda ilaahay baa samada ku dhex jira ama samada ilaahay ka sarraysa baailun wax kama jiraan weeye biijmaaci ahlilcilmi aqoonyahanka yaa isku waafaqayba arrinka biijmaaci ahlilcilmi aqoonyahanka isku raacidooduna baadil ku yahay aqoonyahanku iskuma khilaafsana muslimiintu ahlusunna iyo waliimaani dadka ahlu iimaanka ah fa ina allaha alle qad wasica wuu kala gaaray kursiyuhu kursigiisu asamaawaati cirarka iyo walarda dhulalka todobada sama iyo todobada dhulba waxaa ka weyn kursiga oo makhluuqa ilaahay ka mid ah wa huwa allana yumsiku wuxuu ka hayaa asamaawaati cirarka iyo walarda dhulalka an tazuulaa inay zuulaan dhulku inuu dhaqdhaqaaqayaa ka hayaad malanaysa ma dowladda kenya haysa ma hayso ilaahay baa haya africa isu tagay midowda afrika miyaa haya maya qaramada midooba miyaa haya maya midkoodna wax ma hayo dhulgariir yar hadduu ku dhufta khalkhal baa ku dhacayo unkao dhan marka ayaa dhaqdhaqaaqa ka haya ilaahay samadan aan tiir muuqda lahayn samadu tiir muuqda iyo malahan awtaad abshirbacadda markuu lahala u naxariiste oo ku taagan aynaan arkaynin yaa haya ilaahay baa haya inay dhulka kusoo dhacda yaa ka haya ilaahay labadaba ilaahay baa ka haya maalinkii uu damca qiyaamada inuu dhaqaajiyana labadaba wuu socodsiinaya labadaba wuu socodsiinaya wa wuxuu ka hayaa asamaa cirka an taqaca inay ku soo dhacdo cala al ardi dhulka ilaa biidnihi asaga idankiisa inay ugu soo dhacdo qiyaamo la gaaro mooyaane ilaahay baa ka xajinaya marka bas malaa'ig baan haynin oo wada qaban karin aadamaan haynin jin baan haynin cid kalaan haynin ilaahay baa cirka dhulka inuu kusoo dhaca ka haya bas wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah an taquuma inay istaagto alsamaa'u cirka iyo walardu dhulka oo aysan dhaqdhaqaaqin biamrihi asaga amarkiisana ay ku taagan yihiin oo ilaahay ka amar qaadanayaan oo aysan dhaqdhaqaaqaynin ilaahay aayaadkiisa waaweyn bay ka mid yihiin الله أكبر الله أكبر Allah'a faslun waqad dakhala fii daalika musanifku fasalkan horeeto meesha uu leeyahay calaa carshihi baa-inun calaa khalqihi baa dadkii waqtigaa joogay ee aqoon-yahankaha qaar ka mid ah oo asaga kasoo horjeeday sheekha waxay ku qabsadeen ereygan xaggee ka keenta baa-inun ereygan xaggee ka keenta ma aayad qur-aana sheegtay ma xadiid baa sheegay yaad u leedahay culummo ah markaasuu keenay a'imadii salafka kaga horreysay a'imadii kaga horreysay ayuu keenay taxriifkao kale min hayri taxriifin walaa tactiilin walaa markuu keenhayay way ku qabsadeen waxay taxriifkan soo ka dhalan maysaa aimmadayadii muta'awiliintahay ee sifaatkan qaar ka mida ta'wiiliya inay baadinimo ku sugnaayeen oo waxa weya intaas sidii ku dhimatay ay ku gaaloobayaan markaasuu ka niqaash sheikhu raxmatullahi calayh ayib qamarkan xataa marki markuu marahayey oo kitaabkiisa halkan uu qoray balil qamaru way ku qabsadeen asna wuu ka niqaash wuxuu waa tusaalahan wax idinku fahansiinayo faslun waqad dakhala waxaa soo galay al iimaanu rumayn fii daalika arrinkaas maxaa laga wadaa wixii la soo sheegay oo ilaahi in la rumeeyo ah waqad dakhala fi ma dakarnaa min aliimaani billaahi somayna soo wixii aan soo sheegnay oo ilaahay in la rumeeyo ah waxaa soo gelaya waqad dakhala waxaa soo gelay fii daalika arrinkaa rumaynta ilaahay la rumaynayay aliimaanu in la rumeeyo biannahu alle qariibun ilaahay adoomadiisa u dhow inuu yahay mujiibun ee dacwaadkoodana aqbalay waa qariib bicilmihi buu ilaahay ugu dhow yahay subxaana wa tacala amaa daatadiisu makhluuqa waa ka fogta mujiibun ilaahay dacwooyinkooda mid aqbalaya weeyaan qofkii mutaystoo istaahila kamaa sida jamaca uu u kulmiya alle beyna daalika arrinkaa dhexdiisa fii qowli hadalkii waidaa goortii sa'alaka ay ku weydiiyaan cibaadii addoommadayda cannii aniga xaggayga oo ay wax iga kaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa fa innii anugu qariibun mid u dhow baan ah waan u dhowahay daat ahaan maa daat ilahay makhluuqa waa ka sarreeya waa dhowaansho qurbi maciyo iyo cilmi iyo xifdi iyo ilaalin iyo waxa weeyaan aqbalid ah al aaya aayadda dhammaystir iyo wa qowlihi nabiga hadalkiisa sala allahu calayhi wasalama ina allaaha alle ina aladii kan tadcuuna aada baryaysaan huwa asaga aqrabu mid uga dhowaansho badan weeye ilaa axadikum midkiin xaggii min cunuqi raaxilatihi gaadiidkiisa luquntiisa gaadiidkaaad saaran tahay luquntiisa ilaahayga aad baryaysaa kaaga dhowaansho badan dhowaanshahaana marka waa cilmi iyo xifdin iyo ta'yiidin iyo nusri iyo u gargaarid weeyaan soo maynaan soo marin waynu soo marray inuu musanifku keeni doonana waa waa sheegnay wamaa wixii dukira la sheegay fil kitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisana lagu sheegay kitaabku kan ma aha waa kitaabka qur-aanka iyo wa sunnati sunnada nabiga dhexdeeda lagu sheegay sala allahu calayhi wasalam oo min qurbihi ilaahay dhowaanshihiisa ah iyo wa maciyatihi la jirankeenna inuu yahay ilaahay maciyadiisa inaga la jirankeenna uu yahay laa yunaafii ka hor imaan mayso ma diidayso maa wixii dukira la sheegay oo min culuwihi sarrayntiisa iyo wa fowqiyatihi kor ahaantiisa soo ma jeedaan labadaa erey weligaa iyo ka hor imaan quraankii iyo sunnadii baa waxay noo sheegeen culuwullaahi ilaahay sarrayntiisa fowqiyadiisa inuu makhluuqa ka dhex baxsayo ka sarreeyo waxay qur-aankii iyo sunnadii haddana isla markaa inoo sheegeen ilaahi inuu inoo dhow yahay ha inuu inoo dhow yahay iska hor imaan maaya daat ahaanna wuu u sarreeyaa dhowaanshuhuna waa dhowaansho cilmi iyo ka warqabid ah fa innahu alle laysa ma ahan ka midlihi asagoo kale shay-un shayna wax ilaahi la mid a ma jiraan marka haddaad suuraysanaysid oo is leedahay wuu sarreeyaaye seebuu dadka ula jiraa see arrinkaas ku suurtageli karta waxa aad seeda leedaho ka warramaysaa waa makhluuq laakiin ilaahay subxaana wa tacala keyfiyada u sarreeyana ma taqaanid keyfiyada uu kugu dhow yahayna cilmi ahaan buu kugu sheega culimmadii u sheegeen isku waafaqeen ayib fii jamiici nucuutihi nactigu waa tilmaamaha tilmaamihiisa oo idil dhammaantood ilaahay cidna ma shabaho haddii la yidhi ilaahay waa sarreeyaa sarraynta makhluuqa ma shabaho haddii la yidhi wuu dhow yahay dhowaanshaha makhluuqa ma shabaho haddii la yidhi wuu nool yahay xayaatu leeyahay allaahu laa ilaaha illaa huwa alxayu xayaatada makhluuqa ma shabaho haddii la yidhi wuu hadlaa wakallam allahu muusa takliiman hadalkaagiyo kayga ma shabaho haddii la yidhi ilaahay waxbuu maqlaa maqalkiisiyo keenu isma shabahaan qaacidadaa ku soco marka fi sifaati kalqowli fi daat daatada ilahay waxaad ka ornaysa unbaa taasna taasna maraysaa ayib wa huwa alle caalin mid sarreeya weeyaanoo makhluuq oo dhan ka sarreeya fii dunuwihi dhowaanshihiisa maca dunuwihi isagoo dhow buu haddana makhluuqoo dhan ka sarreeya see laga wadaa sharaf ahaan buu u sarreeya daat ahaan buu u sarreeya awood ahaan buu u sarreeya waa dhow yahay cilmi ahaan iyo xifdi ahaan iyo ilaalin ahaan iyo kawarqab ahaan qariibun mid dhow weeyaan ee makhluuqiisa u dhow fii culuwihi sarrayntiisa dhexdeeda asagoo sarreeya oo makhluuqa ka sarreeya buu hadana u dhow yahay wa min aliimaani rumaynta waxaa ka mida bilaahi ilaahi la rumeeyo iyo wa kutubihi kutubtiisa aliimaanu rumayn biana alqur'aana qur'aanku kalaamullaahi ilaahay hadalkiisi inuu yahay la rumeeyo sifatulkalaam soo maynaan soo marin ilaahay rumaynta aada rumaynaysid waxaa ka mid inaad aamintid qur-aankaanaan haysanay halkaa inoo saaran kalaamullaahi ilaahay hadalkiisii inuu yahay waa inaad rumaysi munazalun ee la soo dejiyey hayru makhluuqin ee aan la abuurin makhluuq bani aadam ay samaysteen kalaamka ilaahay ma ah minhu ilaahay xaggiisa ayuu bada'a ka soo bilowda qur-aanku wa ilayhi xaggiisuuna yacuudu u noqonaya waxyaalaha lagu qabsaday ka mid ahay shekh ibnu taymiya raxmatullahi caleyh raggii mukhaalifiinta ka so horjeeday ku qabsadee ereygan xagee ka keentaal minhu badaa waileyhi yacuud markaasuu keena wixii meesha uu ka keenay iyo adilada u keenay wixii o dhan wuu marka qur xagee ka yimid xag hadhowna ilaahay xaggiisu aadaya kalaamullahi wey marka wa ana allaaha allana takallama wuu ku hadlay bihi qur-aanka xaqiiqatan xaqiiqo ereyga xaqiiqaa dhowr meelood buu kitaabka dhexdiisa isticmaala sarraynta ilaahay iyo kalaamka iyo markuu kaada xaqiiqatan xaqiiqatan markaasaa le xaqiiqatan xagee ka keenta waa saxbiga ayadana uu ilaahay baa ku hadlay qur-aanka xaqiiqatan dhab ahaan wa anna haadaakan alqur'aana qur-aanka ah alladii kaasoo anzala alla uu soo dejiyey hu asaga calaa muxamadin nebi moxamed dushii ku soo dejiyey sala allahu calayhi wasalama huwa asagu kalaamullaahi ilaahay hadalkiisii weeya xaqiiqatan ee dhab ah laa kalaama hayrihi cid kale hadalkiis maaha cidaan asaga ahayn hadalkaan iskama leh hadalkaan qur-aanka ilaahay baa ku hadlay cid kaloo ku hadashay ma jirto iska leh waa kalaamullaahi waa hagaag walaa yajuusu ma bannaana idlaaqulqowli hadalka in lagu idlaaqo oo lagu sunto biannahu qur-aanku xikaayatun ka waramid inuu yahay can kalaamillahi ilahay kalaamkiisa laga warramayo qolyaha waxay yidhahdeen hadalkan hadalka ilaahay maaha laakiin waa xikaayatun can kalaamillaahi hadal ilaahay uu leeyahay yaa lagaga waramay mooyaane hadalkan ilaahay ma leh sidaa ma bannaana in la yidhah mana bannaana aw cibaaratun ama halbeeg iyo ka dhignaansho inay tahay hadalkaan hadalki ilaahay buu ka dhigan yahay camal ayadana lama odhan kara qur-aanka bal idaa qara'a markay akhriyaan hu qur-aanka annaasu dadku ow katabuu ama ay qoraan hu qur-aanka filmasaaxifi masaaxiftii waraaqaha ay ku qoraan lam yakhruj ka bixi maayo bidaalika arrinkaasoo in la akhriyey ama in la qoray oo loox iyo warqada lagu qoraya kaga bixi maayo an an yakuuna inuu ahaadou yahay kalaam allahi ilahay hadalkiisa tacaala sareeya xaqiiqatan dhaba hadii la qoro ardadu yeersanayaan ereyga ardaygu uu yeersanaya yaa ayuha aladiina aamanuu uu leeyahay waa kalaamullahi ma la fahmo wax dadku ay akhrina ya ayuha aladiina aamanuu ama la qorayo waa kalaamullahi marka inay dadku qoreen ama intu musxaf la soo kala baxay uu akhriyey waidaa sa'alaka cibaadii canii qariibun uu akhrinayaay inuu kalaamullahi yahay ka saari mayso isagoo kalaamullahi bay dadku qorayaan isagoo kalaamulahi dadku akrinaya ayib fa ina alkalaama hadalka aslanba inamaa yudaafu waxaa uun loo aaneeyaayo loo tiiriyaa xaqiiqatan dhab ahaan ilaa man ruuxii qaala yidhi mubtadian asagoo ku bilaabanaya hadalka ciddii ku hadashay baa loo tiiriya hebel baa sidaa yidhi hebel baa sidaa yidhi hadalkan waa hadalkii hebel ciddii ku hadashay uu kasoo fulaa loo aaneeya laa ilaa man ruux looma tiriyo xaggii qaalahu yidhi muballiqan asagoo gaarsiinaya cid kaleetoo mu'adiyan gudanaya qofkii cid kale hadalay leedahay soo gudbinayo hebel baa sidaa yidhi hadal ka soo guurinahaya isaga looma tiriyo hadalka hadalkaa waxaa loo tiriya ciddii iska lahayd ayib wa huwa qur-aanku kalaamullaahi ilaahay hadalkiisii weeye xuruufuhu xuruuftiisu yaa ayuha aladiina wain tacjab gafuurun iyo raxiim samiicun iyo caliim so aayado qur ma aha alfaad ka mid ah xuruufta ay ka kooban yihiin samiic siinka iyo miimka iyo yada iyo caynka iyo xuruuftiisa iyo wa macaaniihi macaanidiisaoo ereygaa samiica wuxuu ku tusinaya iyo aamanuu iyo waxa weeyaan shukrinta iyo fadkuruuni iyo macaanidii ay ku tusinayso labaduba xag allay ka yimaadeen laysa ma aha kalaamullaahi ilaahay kalaamkiisu alxuruufa xuruuf kaliya maaha duuna almacaani oon macaanida ahayn maaha kalaamki kalaamka ilahi inaad tirahdid wixii macno ah baa ilaahay leeyaha laakiin xuruufta ilaahay ma may xuruufta iyo macnahaba ilahay baa isla leh ayib walalmacaani macaani keliyana ma aha duuna alxuruufi xuruufta la-aantood inaad tidhaahdid ilaahay macnaha ka hadalku leeyahay bas xuruuftana male leh amaad tidhahdo xuruuftu leeyahay macnahana ma leh labaduba waa khalad waxaynu leenahay qur-aanka meesha inoo yaala alfaad ahaan ilaahay baa iska leh xuruufta uu ku qoran yahayna waa kalaamullaahi labadaba waa kalaamullaahi lafdiga iyo macnahaba oran mayno macnaha keliyuu leeyahay xuruufta malku jibriil baa cabiray iyo nebi maxamed baa cabiray iyo cid kaleu ilaahay ku cabiraya may ilaahay baa iskale xuruufta alfaada macaanida qur-aanka intaba ilahay baa iskale wallahu aclam wsala allah calaa nabiyina mxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin